بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والكسر آفريد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوال إبلا من ووافر وعذر وحمما فعلة ومن رزاء واعرف إذن منبت وصلا بمفعل شرق مع غرب واسقطان رجع اجدر ثم ما فعيل تغدر واشرقان بخلا واخبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي ليعينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة سوغ منه لما مفعل أو مفعل جعلا بسم الله الرحمن الرحيم والكسر كسره afrid gooni yeel kasraha gooni yeel limarfiqin marfiq u gooni yeel wa macsiyatin ereyga macsiyatin ah u gooni yeel wa masjidin masjidin u gooni makbirin wa makbirin yeel ma'win u gooni yeel ma'wiga oo xawaa koobsaday alibila geela koobsaday mafcilatin u gooni yeel wasanka mafcilatin ah min iwi kiyo laga soo qaatay wasanka iwi ah naxariiso ama wakfir dhaaf laga soo qaatay wa cudrin cudurdaar laga soo qaatay waxma xamiyo laga soo qaatay oo wuu qiirooday ah wax ma ilaali oo badbaadi wa min razaa wacrif wadnun mambitin wa min razaa laga soo qaatay ficilka razaaah waa razaa weeyaan razaa musiibo ayaa ku dhacday wacrif laga soo qaatay waa baro udnun laga soo qaatay waa malee mambitin ku gooni yeel weli limarfiqintiibay ku cadfantahay iyadu mambitin weli mambitin mambit ku gooni yeel wasilan la xidhiidhi bimafcali shuruq shuruq mafcilaheega maa qablahu waxa ka horeeya maca qrub uqrub maceega iyadoo ah wasqudan usqudan maceega iyadoo ah rajaca rajaca maceega iyadoo ah ujzur ereyga ujzura ah maceega iyadoo ah ama gowrac uma mafcila iqdir iqdir mafcilaheegii ku gooni washruqan qoraxayso bikhalaa meel banaana mafcilaheyga ku gooniyeel waqbur aas mafcilaheega ku gooniyeel wa min arabin laga soo qaatay arabkii wasalif saddexee arbacahaa afarta ugu dambaysa kadaa kan waxaa lamida limahlakin mahlag baa lamida atahliiu tahliih iyo saddexayntii qad budila waa la siiyey wa ka saxiixi saxiix oo kale weeye alladii alladii ka alyaau yo caynuhu caynkiisa ay tahay ka caynka ay ka fadhidaa sida saxiixa shuhratulkasro oo kaleha loola dhaqmo wa calaa ra'yin ra'yina tawaqaf tawaquf samee iyo joogsi oo walaa tacduha gudbin alladii ka nuqila la naqliyey naqliyey kasmi mafcuuli gayri di alaaa saddexda ka u saaxiibka ah kayrkii ismigiisa mafcuul oo kale suq dhalaali minhu hayru hulaasiga ka dhalaali limaa shay u dhalaali mafcalun wasanka mafcal ah ow mafcilun ama wasanka mafcilun ah jucila loo yeelay ama aynu usoo baranay wixii labadaa loo yeelay un baynu ka yeeli doonaa culimo waxaynu ku soo jirnay masderka miimiga ah iyo darfulmakaanka ama darfuzamaanka miimiga ah qaacidada qodobkaasi leeyahay yaa ii sheegaya culimo maxaa qiyaasyada waxa mafcal lagu keeni iyo waxa mafcil lagu keeni iyo xeerka iyo qaacidada bal sheekh xuseen mawdhiba sheekh xuseen mafcal iyo mafcil cashirkeenii hore dhowr qaaciduu lahaa waxaynu samaynaynay labada daraf waa daraf makaan iyo daraf zamaan iyo miimigaba si qura lagu wada keenayey maxaa lagu wada keenayey mafcal sax mafcal imise ayaa saddexdaba mafcal lagu keenaya toddobiyo labaatan hal ficil ii sheeg oo mafcal ku wada imanaya ah madhab dahaba ha oo waa muctalula miya sheekha daayida waan ka hadlinayaa waa qofka waa ogaanba loo yar hor dhaqaaqaayo haye madhab waad saxan tahay saddexduba waa madhab madhab tegidda way noqon madhab wadada lagu tegayana way noqon madhab xilliga la tegayana way noqon haddaba sababta ficilka baan doonaynaa ficilkaa maxaad ku garatay madhab waa dahabo waa runtaa laakiin waa muctalul laam miyaan idhaa mise muctalulfa baan idhaa alla anaa gartay waa ya waa reekoraad reekoraad ma qaybtii caynku godnaaba mise waa qaybtii caynku kor dhignaa waa a maka ma ficili ka socotaa ma facali ka socotaa maxay ka socotaa talo facalo oo maxaa la jiray magac bay lahayde magacaasi talo maxaa facalo oo nooca noocaa ku yimaada mashhuuratulfatxa la odhan jiray talo maxaa la jiray talo sheekh xuseen ha waxaynu ku soo dhiganay noocun yuftax waa sax wey waa noocun yuftax waa sax wey xarfulxalqi noocuu geli jiray wey waa sida aad u sheegtay mafcalka ree koraadoo toddobiiyo labaatan qayboodan ka dhignay baa lagu keenaya culim ayaa ii mafcil mar lagu wada keenaya wuxuu ahaa marka mafcil lagu wada keenayo yaa garanaya ee khadar markay wawda ka bukto markuu wawda ka buko markuu fada ka buko waan gartay markuu fada ka buko wow ku buko soo ma aha jazaaka allahu khayra isi wixiioo wada mafcil ku imanaya waa wacada mawcid baa lawada ballantu waa mawcid meesha lagu ballamaano waa mawcid xilliga la ballamaano waa mawcid saddex macno ayaynu kolkaa halkaa haysanaa shukran culima waxaa jira qaar la kala qaado ayaa jira oo la odhanayo masderkana mafcal ka dhiga labada darafna mafcil ka dhiga yaa ii sheegaya kolkaa horta qaacidadaasi maxay ahayd kala qaadka qaacidada ka sheekaynaysay iftax masdaran wasiwaa hogsir qaacidadaasi waxay ka hadlaysa ay sheegaya khadar baa xagga dambe fadhiya nacam haye iftax masdaran wasiwaa hogsir hal ficiloo qaacidada ku dhaqmay ii sheeg haye kuwii mudaaricoogu maxay ahaan jiray yafcilu ku imanayey waa imise qaybood baa aynu halkaa gelinay markaa saddex qaybood arday maad ku waafaqsantihiin khadar may baa la waa xanu malaynayaa laqad jacaluu kalaamaka marman lisihaamihim asaa'iba haye maxaa tidhi imise tiradaan doonayaa iftax masdaran wasiwaa hogsir tira ahaan imisaynu ka dhignay ya hay tiraan doonaya tiro jazak allah khayr tiro waa toddoba arday baan ku waafaqsannahay maasha allah hadda ayaad saxan tahay waa sax shaadkeenna imisaynu ka dhignay nacam sheekh maxamed imise shaada ayuu yeeshay masderada iyo darafyadu koob iyo toban shaada tiro guud baynu sheegnay maalintii dhaweyd tirada guud ee shaadkiihi imisaynu ka dhignay shan iyo balka noqo cabdulqaadir shan iyo afartan baynu ka dhignay shan iyo afartan shaada ayaynu sheekh maxamed sheegnay saddex baynu u qaybinay dulwajooyinka waxaynu ka dhignay saddex iyo labaatan saddex iyo labaatanka dulwajooyinka ah waxaynu nidhi xabad bay ragga qaarkood yaan la kala tirinin ay leeyihin macjis la yidhaa xabad macjiz la yidhah ayaan la kala tirinin macjizun oo ta bilaataa ah iyo macjizatun oo ta sidata xabad ayaan la kala tirinin bay ragga qaarkood qabaan baynu nidhi haddaba haddaynan xabaddaa kala tirinin shan iyo labaatan bay inoo noqoni oo qeybta hore kolkaa laba iyo labaatan ka dhigayno haddaan kala tirinino lix iyo labaatan bay noqoni oo macjizun ta iyadoo wadata iyo iyadoo taa wadanin haddaynu kala tirino adu shan iyo afartan ama lix iyo afartan labadaa kaa doonta dheh ama shan iyo afartan dheh ama imise dheh ama lix iyo afartan haddaad lix iyo afartan tidhaahdo dheeraadku halku ka soo baxaya majizun taasaad kala tirinaysaa tada markay sidato majizun iyo majizatun baad kala tirinaysaa lix iyo afartan bay ku noqoni ama shan iyo afartan imisaynu ka dhignay markaa saddex baynuu qaybinay saddexdaan uqaybinay maxay ahaayeen dulwajooyinka saddex iyo labaatan baynu ka dhignay shaadka maxdiga ah sideed iyo ka dhignay shaadka muhalaka la odhanayo ee saddexda wejilana shan baynu ka dhignay haddaad isku geysato lix iyo soddon lix iyo afartan bay ku noqonaysaa macjizun baad markaa ku darsatay waad ogtahay waa saddex iyo labaatan sideed iyo toban iyo shan saddex iyo labaatankii baynu ka soo baxnay saddex iyo labaatanka aan ka soo baxnay imisaa masaadir ahaa imisaa masaadiraha saddex iyo labaatanka koob iyo toban imisaa darafya ahaa labiyo toban halkaasaad odhan kartaa tobanba masaadira baynu nidhi si ay labiya kugu noqoto haddaa doonto tiradu kumaa dusha ka sheeg sheegaya haddaba koob iyo masaadirta dusha kuma qof istaaga oo waxaan u baahannahay yidhaahda masaadirta bal ha layga dhegaysto inta erey ee shaadkaa waaba toban oo masaadirtu shaada haye dusha ka sheeg sheegaya waa su-aalaan idin dhex dhigay culimo hal ardayoo istaaga oo yidhaahda anaa dusha ka sheegi baan rabnaa hal arday oo yidhaahda anaa dusha ka tirinaya halaiga dhegaysto ayaynu rabnaa sheekh maxamed nacam waa sax waa madlimatun ko ko waa madlimatun ko iyo malicun waa laba mad maxaa madabun may madbun ba hadaad akriyayso maya hay madimatun waa saddex macjizun miyaa tidhi waa afar ya haye ka labaad waa maxay miimkaan godaa mucjizun baan idhaa haye ku dhawaaq labadaba dhawaaqaan rabaaye macjizatun waa sax haye mahlikatun waxaan kaa hayaa lix baan kaa hayaa ya ma madinna may waad sheegtay madlimana lix baan kaa hayaa afar baa kaa dhiman aad baad u dhadhaweysay afarta kaa dhiman waa maxmidatun iyo madinatun iyo madilatun iyo maxsibatun ama maxsabatun jazaaka allah haye maxaa ha si fiican iyo iyo waa gartay si fiican ha waa toddobadaas wey sax wey culimo sideed iyo tobankii waxaynu halkan ku arkaynaa kasraha sideed iyo tobankii kasraha ay wejka keliyaha baynu halkan ku arkaynaa walkasra kasrihi afrid keli yeel waa kasro qura ayaa culima laynaga rabaa walkasra kasrihii afrid keli yeel kasro qura aynu ku hadalla culimoy limarfiqin marfiq ku keli yeel ereygaa marfiq ah kasro qura ayaa laynooga baahan yahay waa marfiq baa kasro qura rafaqa wuu dhimriyey yarfuqu wuu dhimrinayaa marfiqun waa dhimrin waxaad ila egtiin sideed iyo tobanka aynu culima u baahannahay sideed iyo tobanka aan doonayno bal hadda ila eega inta miimiya ila eega marfiqaasi waa masder miimiya macsiyatuna waa masder miimiya haddaad doonto miim ku calaamadso marfiq waa masder miimiya macsiyana waa masder miimiya makbirinna waa masder miimiya mawiyatin iwida waa masder miimiya ikfirtu waa masder miimiya cudrin oo macdiratin laga samaynayo waa masder miimiya ixmo oo maxmiyatin laga samaynayo waa masder miimiya toddobaad iga haysiin sow maaha razaa waa oo min raza razaa oo marziatin lo odhanayo waa masder miimiya icrif oo macrifatin aad odhanaysaana waa marjiun rajaca marji ilayhi lmarji wlmaaab masder miim imisaan haynaa toban soo ma hayno tobankaa erey baa sideed iyo tobanka wax masdera ku jira tobankaasi waa sideed iyo tobankii masderkoogii waxaan doonayaa sideed iyo tobankii intii masderka ka ahayd waa tobankaa waxa weeye sideed iyo tobanka inta aynu nidhi waa marfiq iyo macsiyatin iyo makabirin saddex saw sadarkaa kuma haysid sadarkan kuugu xigana lix baad ku haysaa waa iwi iyo ikfir iyo cudrin iyo ixma iyo razaa iyo icrif sidee eh, lix ma ku haysaa halkii horena saddex ma ku haysay sagaal ma isku yihiin rajaca oo qura rajaca oo qura rajaca oo qura bes tobankaasaa imisaa ayaa masdera imisaa darafa haddaba sideed sideedda darafkaa da ku hoos qoran kartaa beydka koobaad waa masjid iyo mawin beydka koobaad labaaba ku jira wax darafa masjid oo halka lagu sujuudo ah iyo mawin oo xerada geela ah mawin oo xerada geelu uhoyda ah waa masjid iyo mawin labadaas ayaa beydka koobaad culima darafyo ah beydka labaad haddaynu u nimaadno isna labaa ku jira waa udnun oo udnun oo madina ah madina iyo mambit meesha ay wax ka baxaan iyo meesha wax loo maleeyo ama xilliga la maleeyo beytkaana labaadna labadaa erey oo quraa ku jira afar baad iga haysaa sow ma aha beydka saddexaad waa mashriqun iyo magribun iyo masqitun iyo majzirun majzir afar baa beydkana ku jira afartii hore uge sideeddii halkaasay igaga dhan yihiin culima waxaa kaloo jira bal hadda u fiirso waxaa kaloon doonaynaayo halkan iyaduna aan ku arki doono in allah shantii musaladka ahaa maxaa darafa maxaasehe maxaase masdera shanta musaladka sidaynu uga hadalnaa horta shanta musaladku waa bimafcala tikdir bay ka bilowdaan mafcala tikdir waa iqdir iqdirta maqdiratin waad odhan maqdaratanna waad odhan maqduratanna waad odhan washruqan bikhalaa cadeedso weeye washruqan cadeedso diinceelaadkus biyaha intuu ka soo baxo ma cadeedsado washruqan waa cadeedso kolkaa mashriqatin dhe mashraqatan dhe mashruqatan dhe uqbur waa aas oo qabri u same aas wey qofkaa inoo aasa waxaad odhanaysaa maqbiratin maqbaratan maqburatan ereyga araba waxaad odhanaysaa maribatin marabatan marubatan ereyga halakaa waxaad odhanaysaa halaka markaynu doonayno mahlika mahlikatin mahlakatin mahlukatin haddaba shantaa laba un wax masdere saddex baa wax masdere ku jira iqdirta u horeysa iyo arabka iyo mahlag saddexdaasaa wax masdere jira labada kalena waxa weeyaan darafyo oo ushruqan iyo uqbur maqbir iyo maqbiratan maqbaratan maqburatan waa meelaha wax lagu aaso mashriqa mashriqatan mashraqatan mashruqatan waa meelaha la cadeedsado ama xilliga la cadeedsado labadaas laba daraf iyo saddex masder ayaynu halkaana ku kala haynaa aynu macnayna culima waa shaaduun wax adag ma aha wa afrid keli yeel waafrid keli yeel alkasra kasraha keli yeel limarfiqin marfiq ku keli yeel ereyga marfiqa waa la kasrini rafaqa wuu dhimriyey dhimrinta lafteeda waa masder e marfiq baad o marfiq waa dhimrintii rifqu bay la macno tahay wa macsiyatin ku keli yeel macsiyatin casaa wuu caasiyey yacsii wuu caasiyayaa masderka miimiga a ah maxaynu odhan macsiyatin baynu odhan macsiyatin wa masjidin ku keliya sajada wuu sujuuday ysjud wuu goorta la sujuudo ama goobta lagu sujuudo maxaa la odhan halka lagu sujuudaya waa masjid masjid waa meel lagu sujuudo sow meelahaan ku tukano masjid uma dhaqan sida halkan fadhino oo kale masjidun ama ha dhisnaada ama yuuna dhisnaanine haddii loo waqfiyo dhulkoo loogu talagalo meele lagu tukado ama mawlac yar aynu ka dhiganno ama dhis haynoo ahaadee eh, waa masjidun meele lagu sujuudo kabira wuu weynaaday yakbaru wuu weynaanayaa maxayno weynida lafteeda makbir baynu odhan makbir waa weynidii kibar bay la macno tahay mawin awaa wuu koobay ama wuu soo dumay yawi wuu soo dumayaa halka loo dunmo oo xerada geela ah mawin mawin waxa wey waa meesha loo hoydo waa xerada geelu uhoydo oo xawal ibila geela koobay buu ku leeyahay xawal ibila geel buu koobay sheekhu wuxuu xawal ibila inoogu yidhi uu ereyga xawaada u raaciyay xawal ibila geel buu koobay waa xero geel wuxuu yidhi xero xoolaad baa la dadeed baa halka habeenkii dadka lagu xereeyo mataqaanaa waa guryaha dee haddaba haddii aad aragto oo halka dadka lagu xereeyo ama guryadhe ama jeelaldhe ama jannadhe ama naardhaho meel dad lagu xereeyun haddaad aragto meelay dadku uhoydaan un haddaad aragto mawi lama yidhah waa lakordhibaa la kordhagaa iyada qiyaaskiiba iskaga imanaysaa qur-aanka mawaakumunnaar sow maaha dee mawi lama odhan mawikumunaar lama odhan mawaakumunnaar buu ilahay gaalada ku yidhi markuu lala hadlayay mawaakum hoygiinu annaar waa naar dadka mawahoogu waa qiyaas laakiin geela oo qura mawihiisa ayaa shaada oo mawin baa laodhan mawaa la odhan maayo geela xeradiisa waafrid keli yeel alkasra kasre keli limarfiqin marfiq u keli yeel halkaa limarfiqin ragga qaarkood laamkaa fi bay ka dhigeen waafrid keli yeel alkasra kasraha keli limarfiqin fii marfiqin marfiq dhexdiisa ku keli yeel wamacsiyatin macsiyatin dhexdeeda ku keli yeel wamasjidin masjid dhexdiisa ku keli makbirin makbir ku keli mawin ku keli yeel oo xawaa koobsaday alibila geela koobay mafcilatin inuu inoo kasriye ahayd ma haysaa beydka labaad min wfir wacudrin waxma mafcilatin mafcilatin ma kasriye aniga wuu damiyey mafcilatin weli mafcilatin ku keliya waa limarfiq intii hore ku xidhan tahay mafcilatin weli mafcilatin mafcilatin ku keli yeel miniwi masuuqan kiioo laga dhalaaliyey miniwi naxariiso laga dhalaaliyey awaa wuu naxariistay maxaynu odhanaynaa haddaba qofka naxariista wafir dhaaf laga dhalaaliyey afara wuu dhaafay masderkeyga maxaad ku keeni mafcilatin ku keen makfiratin baad odhan dhaafin dhaafid wa cudrin cudurdaar laga dhalaaliyey maxaad cadare ku keeni masderkeega macdiratin waa cudurdaar waxma ilaali laga dhalaaliyey xamiye maxaad ku keeni wuu qiirooday xamiya wuu qiirooday ama u ilaaliye xamiya maxmiyatin baad odhan maxmiyatin maxmiyaddu waa meelaha la ilaaliyo ama la dhowro sidaa darteed waxaa dadka aynu ka maqalaa qaarkood iyagoo leh maxmiyadii ingiriiska oo kale ama maxmiyadii talyaaniga oo kale maxmiya waa maxay markaa macnaheegu waa maxmiya waa ilaalintii meel ama haloo nisbeeyo qolooyinka ama wax kale xamaa waa maxmiya mafcilatin weli mafcilatin ku keli yeel mafcilaha laga dhalaaliyey mini wii naxariiso laga dhalaaliyey wakfir dhaaf laga dhalaaliyey wa cudrin cudurdaar laga dhalaaliyey waxma ilaali laga dhalaaliyey wa min razaa laga dhalaaliyey razaa maaha waa razaa razaa wuu asiibay wey musiiba asiibtay razaa wuu asiibay maxaynu odhanaynaa razaana waa masdere marziatin baad odhan musiibada marziatin baad odhan wacrif garo laga dhalaaliyey icrif maxaynu icrifna odhanaynaa garashada lafteeda waa masdere macrifatin baad odhan macrifatin udnun malee laga dhalaaliyey meesha wax lagu maleeyo ama xilliga la maleeyo maxaad odhan madinatin baad odhan madinatin mambitin ku geli mambitin laga dhalaaliyey odhan maysid mambitin ku keli mambitin ku keli weli mambitin mambitkii ku keli yeel kolkaa maxaynu mambitin waaba sidan inoo samaysanba weeyaan way inoo samaysan tahayba kolkaa mambitkiina waa lagu keli yeelayaa oo isagu mafcilaha hore kuma xidhna eegada mambitin halkeen culima ku cadfay mambitin halkeen ku cadfay limarfiqintii horaan ku cadfay limarfiqin ku keli yeel mambitin weli mambitin ku keli yeel sababta igu kaliftay ma garanaysaa mambitin oon kuwan hore ugu cadfi waaye wa min razaa laga dhalaaliyey baan lahaa wacrif garo laga dhalaaliyey udnun malee laga dhalaaliyey mambitin laga dhalaaliyey maxaan u odhan waaye mambitin laga dhalaaliye waxaan u odhan waaye ta abuuna qaadanin kuwa kale mafciluhu ta oo macrifatin iyo madinatin iyo ayaad odhan laakiin mambitin ta kale ku dari mayse ma aha mambiatin oo wasinkeegu mafcilatin ma aha mafcilatin ma sidana isaga lagu daynaya mambitin oo waa mafcilin kuwan horena mafcilatin wey tabay wataan mambitinna waa mafcilin qura oo ta'dan hadda joogtaa ma aha ta zaa'ido taawtaniisa waa laamkii ficilka wey nabatabu ficilku ahaa kolka sidaa darteed ku cadfi kuwan ka horeeya mambitin laga dhalaaliyo nima kuwan ku cadfi waa inaad ku cadaftaa halkii hore waa inaad ku xidhaa limarfiqintii hore mafcilatin ku kali yeel masuuqankiioo mafcilaha laga dhalaaliyey min iwi laga dhalaaliyey waa inu ta mawiyatin wakfir laga dhalaaliyey iska dhaaf makfiratin wacudrin laga dhalaaliyey macdiratin waxma laga dhalaaliyey maxmiyatin wa min raza laga dhalaaliyey marziatin wacrif laga dhalaaliyey macrifatin udnun laga dhalaaliyey madinatin mambitin ku keli yeel mambitin ku keli yeel halkaa hadda si aan u bedelay macnihii eeg mambitin ku keli yeel wasilan la xidhiidhi bimafcali shuruq ushruq mafcilaheega maca qurub uqrub maceega iyadoo ah wasqudan usqudan oo dhaca maceega iyadoo ah rajaca maceega iyadoo ah uu soo noqday ah ujzur ujzur maceega iyadoo ah wuxuu ina yidhi maa qablahu wuxuuna yidhi eeg ushru ushruq waa cadeedso ushruq ama soo bax ushruq soo ushruq soo bax yaa shamsu ushruqii baad ushruq ushruq soo ama ugrub iska dhac ushruq soo ama ugrub iska dhac waa cadceedoo kale shay baa lala hadlaya wasqudanna waaba dhacoo dhulka ku dhac wasqudan rajacana waa soo noqodkii ujurna waa gawrac xeredhiigta maxaa loo yaqaana meesha wax lagu gawraco majzira waa keenan dee sheekh waa daraf buu ka hadlaya xeredhiig wey markaa darafkan uu sheegaya majzira waa waa waa xeredhiigtii haddaba majzirun majzirun baad odhanaysaa waa mafcil intaan halkaa ku aragnayba waa wada mafcil oo afar shan erey weeyaan waa ushriqoo mashriqun baa laodhan mashriqun mashriqun waa halkay cadceeddu ka soo baxdo uqrubna mafciilun ku keen bilaato ah maqribun waa halkay cadceeddu ka dhacdo usqudanna meelaha lagu siibtee lagu kufo mafcilu ku keen masqiun rajacana soo waa masder iyadu iyo soo noqodka laftiisa mafciilun ku keen marjicun ujzur oo xero dhiigtaa gawrac weeyaane xero dhiigtana majzirun majzirun shantaa erey rajaca unbaa wax darfa ku jira wax masdera ku jira inta ka kale waa wada masder waa wada daraf baan doonaya inta kale rajaca unbaa masdere inta kale waa daraf wuxu uhi sheekhu wasilaa alifkaasi nuunu tawkiid buu ka yimid wasilan la xidhiidhi bimafcali shuruq ushruq oo soo bax ah mafcilaheega maca urub ugrub maceega isagoo ah oo dhac ah wasqudan usqudan maceega isagoo oo dhulka ku dhaca rajaco maceega wuu soo noqday maceega isagoo ah ujdur gowrac maceega isagoo ah bimaa qablahu wixii ka horreeyey la xidhiidhi wixii ka horreeyey ayaa lala xidhiidhinayaa buu ku yidhi afar waa kasro qura ayaa shaadoobay idhaha weeye halkaasay sideed iyo tobanka inagaga dhamaadeen ujzurtaasay sideed iyo tobanka inagaga dhamaadeen culimo sideed iyo shaadka maxdiga a ahaa ujzur bay dhamaadeen maxaa soo hadhay markaa haddaba shantii muhallaska ahayd baa soo hadhay saw aha uma mafcilat iqdir iqdir oo masdara mafcilaheega uma mafcilat iqdir waxaa weeye uma mafcilati iqdir iqdir mafcilaheega la xidhiidhi maa qablahu wixii ka horeeyey washruqan cadeedso mafcilaheega la xidhiidhi washruqan bikhalaa'in banaan cidlaa ah cadeedso dee cidlaa la cadeedsadaaye mafcilaheega la xidhiidhi wixii ka horeeyey waqbur aas mafcilaheega la xidhiidhi wixii ka horeeyey wa min arabin kioo ka ahaaday arabin sheekeenu halkaa waad aragtaa uma mafcila tiqdir buu yidhi iqdir mafcilaheegii uma mafcila tiqdir waxaa looga jeedaa iqdirta mafcilo ka samee ereygan iqdir ah mafcilo ka samee oo hadda mafcili waa inuu tadaa qaato maxaynu odhanaynaa culima markaan ku hadlayna haddaba waxaynu waa saddex weji laakiin maqdiratin waa ko maxay kalaan odhanaynaa maqdaratan waa laba maxaynu kale odhanaynaa maqduratan waa saddex saddexdaasaa maqdiro lagu keenaya qadara uu karay yaqdiru wuu karaya kolkaa waxa qiyaas ah markuu masder yahay fatxaha ayaa qiyaas ah maqdaratan baa qiyaas ah yeeshaada markaa kasraha maqdiratana iyo damaha maqduratan a ah labadaa wasan baa shaad ah uma mafcilat iqdir iqdir mafcilihiisii la xidhiidhi maa qablahu waxa ka horeeya washruqan cadeedso bikhalaa'in banaan cidlaa ah, mafcilihiisiina la xidhiidhi wixii ka horeeya haye ushruqan wuu cadeedsaday weeyi maxaynu ku keennaa ushruqan markaan doonayna master ka keenna isna ee daraf inaan ka keenno waa darafe meelaha la cadeedsado ama waktiga la cadeedsado saddex weji ku banaan maxaynu odhan markaa mar waa mashraqatan waa mee waa cadeedsi ee la cadeedsado marna waa mashriqatan meelo la cadeedsado marna waa mashruqatan meelo la cadeedsado haddaba mid waxay ahayd uu soo baxay bay ahayd oo ushruqdii hore soo bixid bay ahayd teenan hadda sharaqadan aan maraynaana waa cadeedsi weeyaan mayna kala duwanayn wuu cadeedsaday iyo cadeed baa soo bax laleeyahay kolkaa soo bixid hadday tahay waa wej qura waa kasrihii uun oo welibana ta bay waa mashriqatin haddii cadeedsi ay tahayna saddex weji baa ku banaan mashraatan mashriqatan mashruqatan waa cadeedsi markaa waa kii labaad waqburaasna la xidhiidi mafcilaheega wixii ka horeeyey uqburaas uqburaas maxaynu keenaynaa waa qabara wuu aasay bay ahayda maxaynu ku keennaa mar maqbiratan baynu ku keenaynaa waa meelaha laysku aaso marna maqbaratan baynu ku keenaynaa waa xabaalaha laysku aaso marna maqburatan baynu ku keenaynaa waa meel laysku aaso uun waqbur wa min arabin arab ka ahaaday ereyga araba luqa alcarabiya marka aan doonayno arabku marna waxaa loo isticmaalaa baahida uu qofku dan u baahan yahay waa kii gabayaagu lahaa falaa yamnacka min arabin lixaahum sawaaun eh, sawaun dulcamaa'imi wاlkhidaabu wuxuu leeyahay baahidaada yuuna iska kaa hortaagin reerkaa kuwa ugagadhka waaweyn haddaad aragto reerkaa niman ah ugadh waaweyn baahidaada ha kaga baqin gadhkoogaasu ku leeyahay waayo reerkaa kooga cimaamada site iyo kooga iyo tooda xinaha leh waa isku mid buu yidhi kolka halkaasuu la maray ninka gabayaagiyo ereyga arab ah lugal carabiya mar baahi baa loo isticmaalaa marna ereyga araba waxaa loo isticmaalaa caqli badnaan labada macneba wuu leeyahay eeg arabka mar waxaa la odhanaya ariib baa laga keena ariib haddii ariib aynu ka keeno waa maay arab haddii aynu nidhahno waa min ariib ereygan ariib maadadiisii wey haddaynu nidhaahno waa caqli badnaanta qofka soo jeeda ee dareenkiisu uu dhamayska tiran yahaybaa ayaa ayaa la ayaa la odhanaya arab kolkaa waa soo jeedid iyo waxa weeyaan foojignaan weeyi ama waa baahi labadaa macno kaa doonto ku macnee haddaba arab maxaynu odhanaynaa ereygaasa mafcilatin baynu ku keeni maribatin ama mafcalatan baynu ku keeni maarabatan ama mafcuulatan baynu ku keeni macruubatan waad ila socota imisa hadda aynu maraynaa wixii saddexda weji lahaa imisaan maraya wixii saddexda weji lahaa afar baan marayaa soo maaha waa iqdir oo maqdiratan maqdaratan maqduratana ushruqan oo mashriqatan mashraatan mashruqatana uqbur oo maqbiratan maqbaratan maqburatana arab oo macribatan macrabatan macruubatana afar sow ma marayo xabad qura ay dhiman sow maaha wuxuu yidhi isagoo taa ka hadlaya wahalis arbacaha horarta afartan saddex weji ku banay bu ku yidhi waali saddexe arbacaha afartan afartaa hadda aan soo dhiganay damiirka arbacaha wuxuu u noqonayaa aqrab ilmadkuuraat waa afarta ugu sokeeyuu ku dhacaya afartaa saddex weji ku banee ali saddex weji ku banee kadaa kanoo kale isagoo ah ataliiu taliikii qad budila waxa la siiyey limahlakin ereyga mahlag ana saddex weji baa la siiyey taliikii mahlagna waa la siiyey mahlag waanu mar mar waxaynu odhanaynaa saddexdii weji baynu ku keeno mahlakan marna mahlikan marna mahlukan hadda ta'da waad ka ilaalini haddaynu ta'da ku darno laba weji unbuu noqonayaayo dulwajayinkeennii horu ku soo jiray mahlikatan iyo mahlukatan mahlikatan iyo mahlakatan dama ma lahayn markuu wato hadda mahla geli ta ama mahlakan dhe ama mahlikan dhe ama mahlukan dhe imisaa haddaba culimo ayaa shan weji u saaiiba imisaa shan weji u saaxiiba an erey anta u dambaysa ayo an weji u saaiiba ayaa saddex weji antan udambaysa ayaa saddex weji u saaiiba an weji maaha saddex weji hantan udambaysa saddex weji u saaiiba kadaa kanoo kale isagoo ah ataliiu taliikii qad budila waxa la siiyey limahlakin mahlag baa la siiyey mahlagna waa la sadeeeyey oo saddex weji buu qaatay macnaha anise soo saarna culimo walkasra kasraha uun afrid gooni yeel limarfiqin marfiq ku gooni yeel wa macsiyatin macsiyatin ku gooni yeel wa masjidin ku gooni yeel makbirin ku gooni yeel ma'win ku gooni yeel ma'wiga oo xawaa koobsaday alibila geela koobsaday mafcilatin ku gooni yeel masuuqankii oo laga dhalaalinayo min iwi naxariiso wakfir dhaaf wacudrin cudurdaar waxma ilaali waxma ilaali wa min razaa laga dhalaalinayo oo raza'a ah musiibadii wacrif garo laga dhalaalinayo udnun male laga dhalaalinayo mambitin ku gooniyeen mambitin weli mambitin ku gooniyeen wasilan la xidhiidhi bimafcali shuru bimafcili shuru bimafcili shuruq shruq mafcilihiisa maca urub ugrub isagoo ah wasqudan dhac maceega isagoo ah rajaca wuu soo noqday maceega isagoo ah ujzur gowrac maceega isagoo ah maa qablahu wixii ka horreeyey ama bimaa qablahu uma mafcilat iqdir iqdir mafcilaheega la xidhiidhi maa qablahu wixii ka horreeyey washruqan bikhalaa banaan cadlaa cadeedso mafcilaheegana la xidhiidhi bimaa qablahu wixii ka horreeyey waqbur aas mafcilaheega la xidhiidhi bimaa qablahu wixii ka horreeyey wa min arabin ka ahaaday oo laga dhalaalinayo waali saddexee arbacahaa afartan u dambaysa kadaa kanoo kale isagoo ah ataliiu saddexayntii qad budila waxaa la siiyey limahlakin mahlag baa la siiyey halkaa sideed iyo tobankii wejka qura ahaa ku imanayey iyo shantii saddexda weji ku imanayey baa inoogu dhamaaday inaga dhamaaday bade culimo waxaynu hadda eegeynaa saw toddoba qaybood maynaan odhan toddoba qaybood saw iftax masderan wasiwahawsir kamaynaan dhigin toddobada qaybood maxay ahaayeen shuhratulkasra ko mudaacaf laazima qiyaaskiisa waa laba facalo oo muctalulcayni bil ah waa saddex facalo oo muctalulfaai bilyaai ah waa afar wejo catalo nooca kasrada ah shan shan iyo labaatanka ficilo ka shaadoobi jiray kasrahooga waa lix tobankii wasanee mudaacafka mucadaha ah ka shaadoobay waa imisa toddoba toddobadaasaynu nidhi culimo waa iftax masderan wasiwaa hogsir haddaba waxa af carabiga la arkay facalo oo muctalulcayni bilyaai ah markaan soo qaato facalo oo muctalulcayni bilyaai ah waxa af carabiga la arkay iyadoo masderadeedii iyo darafyadeediiba mafcil ay ku wada imanayaan ila iftax masdaran wasi waa hogsir bay ahayde mas qaasa wuu qiyaasaya qiisu wuu qiyaasaya maxaynu odhan maqiis waynagii kusoo dhiganayba faclun maqiisulmucadda maqiisudaa hadda waxaan anuu idinku soo macneeyey ismi mafcuul maqiisulmucada mucadaha loo qiyaastaa baan idin idhi loo qiyaastaa loo qiyaastaa waa ismi mafcuul waxaad heli kartaa masder miimiya oo waxaad odhan kartaa faclun facli maqiisulmucadaa mucadaha qiyaaskiisa weeyi e qiyaas iyo loo qiyaasta waa laba macnoo kala duwan midna waa master mimiyaa laga dhigayaa midna ismi mafcuul baa laga dhigayaa way la socotaa sow maaha qaasa maqiis haddaba maqiis oo masderaa la arkay baaca wuu iibiyey iibinta lafteeda maxaa la odhanaya waxaa la arkay baaca wuu iibiyey mabiic iibintiioo mabiica xaada way xayshay ama caadadii baa ka timid maxaa la odhanaya maxiid maxiid waa waxa wey waa xaydka laftiisii waayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yasaluunaka can ilmaxiidi waxay ku su-aalayaan caadada maxiidkaa culimadu way mufasiriintu aad bay ugu doodeen ereygaa maxiida aayadda marka la macnaynayo qole waxay yidhahdeen yasaluunaka waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi cawrada oo waa daraf makaanan ka dhigna bay yidhahdeen daraf makaan daraf makaan oo dee farjigii ah ama cawrada lafteedii ah yasaluunaka waxay ku weydiinayaan canilmaxiid halka laga xaydo ayaa lagu weydiinaya oo kolkaa waa cawradii waa daraf makaan sow qolana waxay dhahdeen may xaydka e laftiisa aynu nidhaahno dhiiggaa yasaluunaka waxay ku suaalayaan can ilmaxiidi dhiigga laftiisa kolka garta ayaa qaadaya inay tahay cawradii iyo inay tahay dhiiggii aayadda bal hala sii akriyo ilaahay wuxuu ka dambaysiiyey wayasaluunaka can ilmaxiidi e huwa huwa baa huwa adan huwa waa mubtade e away khabarkii huwadaasi adan wey mubtadeiya khabarku inay isku mid yihiin se uma ogin haddaa la dha muxamedun qaaimun muxamedka iyo qaaimku ma kala laba mise waa isku mid ka muxamedka iyo ka qaaimka taagani waa maxay haddaba huwadani maxiidkii bay unoqonaysaa adantanina waa isla khabarkiio waa isla huwada lafteedii waa maxiidka laftiisii haddaba cawrada dumarku ma adan baa ma dhibba dhib ma aha huwa adan ilaahay markuu dha mubtadiye khabar halkaa laga sameeyey waxaa la ogaaday huwadaa haddii maxiid marka loo celiyo cawro haddaad ku macnayso khalad baa ka soo baxaya oo dee dhib ma aha laakiin waxa dhibka ihi waa dhiigga soo saa huwa adan waxaa la ogaaday haddaba maxiidkan aayadda qur'aanka ah inayna daraf makaan ahayne oo cawrada dumarka inaan la waraysanaynin la waraysanayo dhiigga taasaa la ogaaday culimo in badan baa la arkay runtii qur'aanka iyo luga alcarabiyaba facaloo muctalul cayni bilyaaia ah. waxeegoo dhan iyagoo mafcil iskaga wada imanaya mafcil mafcil inta badan ee la baadhay mafcil bay iskaga wada imanayaanba jaaa wuu yimid maa imaatinka maxaad odhan maji waxay ahayd halka la imanaya in maji la yidhaah xilliga la imanayana in maji la yidhaah laakiin imaatinka masderka amarka la doonaya in maxay la yidhah maja maja bay ahayd in loogu dhawaaqo maji baa loogu wada dhawaaqay haddaba ragga qaarkood waxay yidhaahdeen sidii aynu inagu usoo dhigannay war facalo muctalulcayni bilyaaihi waa iftax masderan wasiwaa hogsir haddaad aragto masder mafcilkaa ku imanayana waa shaad shaadunaynu ka soo qaadno hal su-aala haddaba halkaa soo gashay hadduu shaad yahay shaadkan hadda aan soo tirinay maxaa maxiidkan iyo majiian iyo loogu dari waaye ilan shaadkii shan iyo afartan kelmadood baaban ka dhignay ama lix iyo afartane kuma jiraane maxaa loogu dari waayey su-aashaasaa meesha timid waxa loogu dari waayey tiro kooban bayna ahayn tira fara badan weeyi facalo oo muctaralcayni bilyaaa masderkeeguba mafcilkaasuu iskaga yimaadaa maxiidka iyo majiia iyo mabiica iyo saasuu u badan yahay saasaa isaga la yidhi war kol hadduu farabadayo qaaciidana leeyahay facalo muctaralcayni bilyaai ah u yahay gaaraynu isaga iskaga dhigno yaan waxba lagu soo darin shuduudkan halkaas ragga qaarkood la mareen waa hadalkeennii hore uun markaa qoladaasi iftax masderan wasiwaahusir shaadkiisa maxaa loo cadayn waayeyna likaratihi ayaa loo cadayn waayey oo looga aamusay ayaad odhanaysaa o waa madhabka ugu saxsani wakaa madhabna wuxuu leeyahay war maye e facalo oo muctalulcayni bilyaai ah masderkeega iyo darafyadeeda carab waxaa laga maqlay un hala eego hadday carabi mafcil ku wada keento dee mafcilkaaba aynu nidhaano oo mafcilkan baan qiyaasano mafcilkaasunbaa qiyaas u wada ah oo ha lagu daro muctalulfaai bilwaawigii qolana waxay yidhahdeen war maya tawaquf ha la sameeyo oo inta arab laga maqlayna sida looga maqlay ha loogu dhawaaqo intaan carab laga maqlinna ee muctalul cayni bilyaaiana ha laga aamuso yaynaan samayninba kolkaa kelmaddaa maadaamu khilaaf galay toddobadii xabadaasu khilaaf ka galay so maaha iftax masdaran wasiwaa hogsan waa toddobaynu nidhi so maaha toddobadii xabaddaa facalo muctalul cayni bilyaaiyabu khilaaf galay sheekhu soo celiyey waa kan wa ka saxiixi saxiix oo kale weeyi wa ka saxiixi saxiix oo kale weeyi alladii ka alyaau ya-du caynuhu caynkiisa ay tahay haddaad aragto ficil caynkiisu uu ya yahay waa saxiix oo kale saxiixaasi waa shuuratulkasr oo kale daraba yadribu oo kale wey shuuratulkasra maxaan kusoo dhiganay iyo saxiixa iftax masdaran sheekhu toos buu inoogu caddeeyey muctalulcayni bilya inay sidaa tahay wa ka saxiixi saxiix oo kale weeyi aladii ka alyaau ya ay tahay caynuhu cayntiisu wa calaa ra'yin ra'yi markaynu qaadannana wa calaa ra'yin ra'yi markaynu qaadannana tawaqaf istaag ra'yina wuxuu leeyahay may istaago haba qiyaasan ha la istaago wixii carab laga maqlayna ha lagu dhawaaqo waxa kalena ha laga aamuso walaa tacduha gudbin alladii ka nuqila lasoo naqliye carab laga soo naqliyey ka carab laga soo naqliyey yaan la dhaafin oo wax kaloo la samayn karaaba yayna jirin wa ka saxiixi kale weeyi alladii ka alyaau ya yahay caynuhu caynkiisu wa calaa ra'yin ra'yina tawaqaf istaag walaa tacduha gudbin alladii ka nuqila lasoo naqliyey halkaas aynu kaga baxnay culima haddaba masderka miimiga ah iyo labada daraf ee miimiga ah ka hadalaye oo welibana hulaahiya masderka miimiga ah iyo labada daraf oo miimiya oo hulaahiya baynu ka hadalaye iyagoo hayru hulaahiya miyaynu ka hadalay hadda ufiirsada iyaga oo hayru hulaahiya miyaynu ka hadalnay maxaynu nihi iyaynu ka hadalnay baynu nihi iyagoo hulaahiya baynu ka hadalnayo iyagoo hayru hulaahiya miyaynu ka hadalnay culimo bal ka jawaabade iyagoo hayru hulaahiya maynu ka hadalnay kamaynaan hadal haddaba hayru hulaaigii oo masder miimiyeah iyo labadii daraf oo hayru miimiyeah hayru hulaahigu imisu ahaa hayru hulaahigu imisu ahaa shan iyo kontonkii saddexda hulaahi naga saara de labiyo konton dhaha labiyo kontonka wasan ee soo hadhay waa koob iyo kontonkii masiidka ahaa iyo xabadii faclala labiyo kontonkaa wasan ee soo hadhay oo khayruhulaasi loo yaqaan sideebaa looga keeni masder miimiya sideebaase looga keeni ismi darfulmakaan miimiya sideese looga keeni darfuzamaan miimiya alla fududaa ismigoogii mafcuul ma garanaynaa horta ismigoogii mafcuul ma la garanaya culimo muxuu ahaa ismiga mafcuul see looga keeni jiray khayruhulaasiga inta la mudaariceeyo ayaa xarfulmudaaracada lagu bedeli jiray miim godan qablalaakhirkana waa la fadxin jiray callama maxaan keeni jirnay callama mucallamun sow ma aha haddaba masderka miimigii waa mucallamkaa darfulmakaanka miimigiina waa mucallamkaa darfu zamaanka miimigiina waa mucallamkaa ismiga mafcuulna waa mucallamka afar taasaa ku kulma mucallam mucallam waxaa dhici kara inaana ku wax la baray oo ardaya waa ism mafcuul mucalam waxaa dhici karta inuu yahay barida lafteediiba oo masderu yahay mimiya wax barida lafteedii mucalam waa masder barbarid weeyi mucalam waxaa dhici karta waa meelaha madrasada ee ardayda wax loogu dhigo mucalam meel madrasada wey arday wax loogu dhigo mucalam meel waxaa dhici karta inay tahay mucalam xilliga ardaygu tayimka uu wax barto mucalam eg waa darfu makaano miimiya haddii mucalam madrasad meel wax ku dhigto ay tahay waa darf zamaan hadday tahay mucalam xilliga wax la dhigto waa masder miimiya hadday tahay mucalam <clears throat> wax dhigashada lafteedii hadday tahay waa dar waa masder miimiya waynu aragnaa culimo <clears throat> qaatala markaan doonayno qaatala maxaynu odhan qaatala ismiga mafcuul maxaan qaatila kaga keeni jirnay ka lala dagaalamaya muxuu ahaa muqaatalo maxaan ku macnayn karnaa muqaatalunta inaan masder miimiya ka dhigo muqaatalo waa maxay macnihiisu markaa waa dagaalan dagaalan muqaatalun dagaalan muqaatalun maxaan kale ka dhigi karnaa daraf makaanu miimiya ka dhiga muqaatalun waa maxay macnaheegu waa goobta lagu dagaalamayo haddana muqaatalun daraf zamaanoo miimiya ka dhiga waa xilliga la dagaalamayo mazaqa wuu jarjaray mazaqa ismigeega mafcuul soo saara mumazaqun mumazaqun waa mid la jarjaray saw ma aha haddaad doonto masder ku macnee mumazaqun waa jarjar haddaad doonto daraf makaan ku macnee mumazaqun meesha wax lagu jarjaro haddaad doonto daraf zamaan ku macnee mumazaqun xilliga wax la jarjaro waa basiid akhi istakfara bal ismigeega mafcuul keena maaynu istakfara maxaynu odhan jirnay mustakfarun waa ka dembi dhaafka la weydiisanayo waa ism mafcuul markaa mustakfar waa mid dembi dhaaf la weydiisanayo laga dalbayo masder mimiya haddana ku macnee mustakfarun ya waa dembi dhaaf dalab dembi dhaaf dalab haddana daraf makaan ku macnee mustakfarun waa meesha dembiga eh, lagu weydiista ilahay in lagu dhaafo haddana mustakfaru daraf zamaan ku macnee waa waktiga ilahay dembi dhaafka la weydiisanayo mustakfar eeg hadduu iftacalo oo muctalulcayna noqdo muctalulcayn hadduu muctalulcayn noqdo hayru ulaaigu muctalulcayn waxaa kusoo biiraya xataa ismigii faacil oo shan baa ku kulmaya shan ikhtaara soo maarki ikhtaara ikhtaara maxaynu odhanaynaa ismigeyga faacil ikhtaara ka wax dooranaya waa maxay ikhtaara mukhtaar waa ismi faacil oo mid wax dooranaya ikhtaara waa maxay macnaheegu baynu nidhi ikhtaara haye bal ku hadla waa mid wax dooranaya waa ismi faacil haye ikhtaara ismi mafcuul haddana ku macnee mukhtaar waa mid la dooranayo ikhtaar haddana masder ku macne mukhtaar mukhtaar waa maxay doorashada lafteedii mukhtaar haddana daraf makaan ku macnee meesha wax lagu doorto mukhtaar haddana daraf zamaan ku macnee mukhtaar xilliga wax la doorto kolkaas shan ereygan mukhtaara ah ha ku degdegin markaad macnaynaysid waxaa dhici karta shan macno inay ku kulmaan waa ismigii faacil waa ismigii mafcuul waa masder miimiya waa daraf makaano miimiya waa daraf zamaano miimiya kitaabkeenna ficlu amarku markuu dhammaanayey beyd baynu ku soo dhiganay dhammaadka ficlu amarka ma xasuusantihin culima waxaan ku soo marnay waxaan ku soo marnay wa mustandarun tatmiimu khud wa kula mustandarun istandara istandara maxaan ku macnaynayna ismigeyga mafcuul mustander maxaan ku macnaynaynaa masterkeyga miimiga ah mustander maxaynu ku macnaynaynaa darafkeyga zamaane miimiga ah mustandr maxaynu ku macnaynaa darafkeyga makaani miimiga ah mustandr haddaba wa mustandarun marka la macnaynaya laba macnaa lagu macneeya wa mustandarun naadir weeyi waa masder markaa ama wa mustandarun mid la naadireeyey weeyi waa is mafcuul daraf makaanna ku macnayn kari mayno halkaa daraf zamaanna ku macnayn kari mayno oo siyaaqulkalaam wa qaraa'inulaxwaal baa diidaya qaabka hadalku u socda ayaa labada daraf diidaya waxa laakiin banaan ism mafcuul iyo masder miimiya sheekhu hal bayd oo qura ayuu qodobkaa inagala hadlaya wuxuu yidhi wasuq dhalaali wowgan wa kasmi mafcuulin ku jira suqdan wasuq dhalaali kasmi mafcuuli hayri di halaaa saddexda ka u saaxiibka ah hayrkii ismigiisa mafcuul oo kale saddexda ka u saaxiibka ah hayrkii ismigiisa mafcuul oo kale dhalaali minhu hayru hulaaigana ka dhalaali yaa laga dhalaalinaya ayru ulaaiga ismi mafcuuloo kale laga dhalaalin maxaa loo dhalaalini limaa kiibaa loo dhalaalin mafcalun mafcal ow amase mafcilun mafcil jucila loo yeelay kii mafcal iyo mafcil loo yeelay baa loo yeelayaa buu ku yidhi ismigaa mafcuul mafcal iyo mafcil mayn darafyada loo yeelin iyo masderka miimiga ah masder miimiya iyo laba darafoo miimiya loo sameeyey sow maaha haddaba ogow buu ku leeyahay is mafcuuloo kalunbaa looga kasmi mafcuuli hayri di alaaثa saddexda ka u saaxiibka ah ismigiisa mafcuul oo kale minhu hayru hulaasiga ka dhalaali lima kii u dhalaali mafcalun wasanka mafcal ah ow mafcilun ama wasanka mafcil ah jucila loo yeelay mafcal iyo mafcil wixii loo yeelay baad u yeelaysaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wamazaqnaahum kula mumazaqin mumazain hadda waa masder aayadda qur-aanka ah wamazaqnaahum waanu jarjarnay kula mumazaqin jarjarid kulligeed mazaqa masderkeegii muxuu aha markuu hayrumiimi yahay hayrumiimiga muxuu ah kaan soo dhiganay tafciil ku keena dee tamziiq miimiguna waa maxay mumazaq ismiga mafcuulna de waa mumazaqun ismiga faacilna qablaakhirkun kasri mumai mumai waa jarjare mumazaqna waa la jarjare ama jarjaridda lafteedii hadda aayadda qur'aanka wamazaqnaahum kula mumazaqin mumazaq waxaa looga jeedaa master mimiya waa jarjarid kulligeed baa looga jeedaa jarjarid kulligeed alxamdu lilaahi mumsana wamusbaxuna bilkhayri sabaxana rabbi wamasana gabayaaga odhanayo kale wey umayata bnu abi saltin halkaa ayuu cashirkeenu maanta culima inoogu joogi doonaa waxaa inoo dhammaaday xataa darafyadii halkaasay inagaga dhammaadeen labada waa inoo laba laba fasaloo yaryar oo waxaa inoo hadhay la yidhaahdo kadabatuurka sarfiga kadabatuurka sarfiga sarfi ma aha waa kadabatuur laba fas wuxuu midi ka hadlayaa eeg shay hadduu dhulka ku bato hadduu shay dhulka ku bato magiciisu muxuu noqonayaa waa qodob aad iyo aad loola yaabo hay hargeyse hadduu raggu ku bato maxaa loo bixini guriga dumar badani kasoo dareerayaan maxaa magaciisa lo odhan af carabiga hadday meel yar kabuhu ku bataan albaabkeenna hadday kabuhuni ku bataan maxaa la odhan kabuunbaa ku batay eeg meesha uu wax ku bato magaceegu wuxuu noqonayo waa magac yaroo aynu sama qaacidaynu u samaynaynaa oo sarfiga aynu uga samaysanaynaa jirta fasalka labaadna waxa weeye wax lala yaabay oo af carabiga oo keliyihii uu leeyahy oo dhani uu la yaabay waxa weeye sow ereybixin luqooyinkuma isticmaalaan ereybixin ilaa qiyaamada warshadaha adduunku shay kastay sameeyaan magaciisa waynu garanaynaa haddaaban garanayna haddadan hadda lamaba lamaba samayn weli war warshadaha adduunku wax kastay sameeyaan erey bixin carabigu uma baahna qiyaas buu muxuu qabtaa un baad odhan shaygay warshadaasi samaysay muxuu qabtaa waxaa bes magaciisi wakaa un baad odhan waa mid laysla garanayo caana labadaa cashir baa inoo labadaa fasal oo hal cashir cashirkeena berri ah ayaa inoo dhiman in sha allah halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam arday waxaynu isku sheegaynaa imtiaan